الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد قال الامام مالك رحمه الله باب العينة وما يشبهها وبيع الطعام قبل أن يستوفى هذا في باب العينة وما يشبهها وأيضا في بيع الطعام قبل أن يستوفى يعني قبل أن يقبض فكأنه بوب لشيئين في العينة وما يشبهها وفي بيع الطعام قبل أن يستوفى يعني قبل قبضه العينة اختلف الفقهاء في تفسيرها واختلفوا أيضا في حكمها قال alshaaficiyatu wاlxanaabilatu hiya an yabiica shayئan an yabiica bidaacatan bihamanin muajal an yabiica bidaacatan bihamanin muajal yaquulu lahu maala ana abiicuka hadihi الsayaara aw hadihi daaba bimia muajala fayaqulu qad qabil fayakuduhu uma yaqulu albaa'icu alwal ma ra'yuka an ashtariha minka yaqul naam ashtariha minni fayaqulu ashtariha minka بخمسين نقدا وللطيب هذه fayaqul hamsiina naqdan qad akhada hamsiina wacalayhi kam alayhi qad akhada hamsiina hamsiina wacalayhi mia wa hadihi albidaaca cibaara can wasiiq aw wasiila waalqasdu alxaasil annahu qad akhada mia qad akhada hamsiina wa calayhi mia fakaأnnahu biica hamsiina bimia hada fihi rida ayb low ishtaraaha albaa'icu binafsi اlmablaq aw aqala minh qaala ana astarjicuhaa bihamsiina naqda أنا أسترجعها بخمسين نقدا أو قال أنا أشتريها منك بمئة أو بمئتين قالوا هذا لا شيء فيه إذا اشتراها البائع الأول بنفس المبلغ أو بما هو أكثر منه قالوا هذا لا شيء فيه إنما biaqala min almablagi aladii baacahu bihi naqdan hadihi alayma lakin alxanaabilatu yaquuluuna hada baycun muxaram wa huwa wasiilat wa dariicat ila ariba wa hadihi albidaaca inamaa hiya muxallila aw wasiid laa macnaa lah walxaasil baycu miati bimiati wa hamsiin والشافعية يقولون لا هذا بيع جائز لا شيء فيه وكأنهم ما وقفوا على الحديث حديث العينة وقال هذا بيع لا شيء فيه طيب المالكية يفسرون العينة بتفسير آخر يقولون alciinatu hiya an yaأtiya shaksu ilaa shaksin fayaquulu lahu aqridnii miatan bimiatayn fayaquul hada laa yajuuz fayaquul malxiila fayaquulu ana ashtarii laka bidaacatan tusaawi miatan wa anta tashtariiha minii bimiatayn fayaquulu nacam fayatacaaqadaani calaa dalik في الأول هذا أحتاج إلى مبلغ فيأتي إلى هذا الشخص يقول أقرضني يا أخي مئة يقول ما عندي طيب أقرضني مئة بمئتين فيقول هذا لا يجوز لكن نتحايل أنا أشتري لك بضاعة ليست عندي الآن ما عندي لكن أنا أشتريها waqad bictuhaa calayka bimiatin wa ana ashtariiha bimia qaal alimaam maalik hadihi hiy alciina hadihi hiya alciina liana alqasda ayضa baycu miatin bimiatayn wa hada alwasiir lagwun laa yuctabar hada tafsir alciina cinda alimaam maalik wa qaal hadihi tadkul fi ما لا يملك الإنسان لأنه ورد في الحديث لا تبع ما ليس لك فهذا الرجل الآن يقول أنا أبيع لك بضاعة بمئتين بضاعة بمئتين وهذه البضاعة ليست عند البائع الآن يذهب إلى السوق ويشتريها ثم يسلمها لهذا المسكين فالآن باع شيئا لا يملكه وجرى العقد على عين غير موجودة عند العقد hadihi hiy alciina cinda alimaam malik wahiya ayضa suura غayri jayida yani ayb qala malik can naafici can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala man ibtaaca طacaaman اnduruu kelimat طacaam yataratab calayhi khilaafun fiqhiyun cariiq qaal man ibtaaca طacaaman yani man ishtaraa طacaaman falaa yabichu xataa yastawfiya yani xataa yaqbida hada xadiid صaxiix rawahu imaam malik can gayri naafic sayأti wa fiihi anahu laa yajuuzu an yabiica bidaacatan qabla an yastawfiyaha qabla an yaqbidaha وسيأتي في رواية أخرى حتى يقبضه فكأن قوله حتى يقبضه تفسير لقوله حتى يستوفيه والاستيفاء هو القبض fafii hada alxadiid anahu laa yajuusu baycu طacaamin qabla an yaqbidahu min baa'icihi اlأwl وهنا صار خلاف عريض بين أهل العلم في مفهوم هذا الحديث قال مالك كل طعام من مأكول ومشروب mima yudakaru walaa yudakar xaasha almaa almaa laa yadkul laa yajuuzu baycuhu qabla alqabdi laa yajuuzu baycuhu qabla alqabdi laa min albaa'ici walaa min gayri hada qowl imaam maalik qaal laakin hada shayun qad biica kaylan aw wasnan wa ama إida اshtaraa aw idaa baaca shayئa juzaafan fainahu yajuuzu lilmushtari an yabiica ma اshtaraahu juzaafan qabla alqabdi faإida ishtarada alimaamu malik an yakuna hada الshay aladi yabiicuhu طacaama ma'kuulan aw mashruuban macda almaa wa bishardi an yakuuna hada mima yukaalu aw yuuzan faama idaa baaca aw ida ishtaraa طacaaman juzaafan fainahu yajuuzu lilmushtari an yabiica hada الطacaam aladi ishtaraahu juzaafan qabla an yaqbidahu hada qwl man qwl maali yaliihi qowlu alimaam axmed qaal laa yajuuzu an yabiica aلطacaama qabla an yaqbidahu laa yajuuzu an yabiica aلطacaama qabla an yaqbidahu sawaaء ishtaraahu bilkayli aw bilwasni aw biljuzaaf faidan alimaam axmed dayaqa شhayئa ma alimaamu malik yaquul aljuzaaf laa yadkl fiihi qawsca fakulu ma shtaraahu bilkayli aw bilwazni laa yabiicuhu xataa yaqbida lakin ladii ishtaraahu juzaafan yabiic alimaam axmed yaquul laa farqa bayna aljuzaaf wa bayna gayrihi walxadiidu ma faraqa bayna ma ishtaraahu bilkayli aw bilwasni aw biljuzaaf fakulu طacaamin mashruuban kana aw ma'kuulan laa yajuuzu baycuhu sawaء ishtaraahu bilkayli aw bilwasni aw biljuzaaf hada qowl man qowl الshaafiعي adyq shaafiعي yaquul laa yajuuzu baycu almabiici ma yaqulu طacaam baycu lmabiici qabla qabdihaa sawaaءn kaana mima yu'kalu aw yushrabu aw lam yakun wasawaaءn ishtaraaha juzaafan aw ishtaraaha bilkayli aw bilwasn kulluhu shay waa kullu mabiic baytan kaana aw caqaaran aw طacaaman aw gayrahu laa yajuusu baycuhu qabla qabdihi alqabda alcurfiya faawsacu lmadaahib fi hadihi masala madhabu imaam malik waabyaquha qowl imaam shaafici walwasat qowl alimaam axmed فعند الإمام أحمد يجوز أن يبيع البيت أو السيارة أو غيره qabla an yaqbidahu liannahu laysa bidaca laysa bidaca ayib الxadيiث اladي bعdah qala malik عan cabdالlahi bni dinar عan cabdالlahi bni cmr ana rasuul اllahi slى اllahu عalيه wasalam qaala man ibtaca طcaama fala yabchu xatى yaqbida whuna jaءa bihadi lafظة kaأnahu yuriidu an yufasira allafda asaabiqa wahiya xataa yastawfiyahu bihadihi allafda xataa yaqbidahu liana alistiifaaa huwa alqabdu ayb qaala maalikun can naafic can cabdillahi bni cumar anahu qaal kunna fii zamaani rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama nabtaacu acaam يعني نشترط فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه هذا عبد الله بن عمر يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام يعني نشتري الطعام فيبعث علينا من من الباعث النبي صلى الله عليه وسلم man ya'murunaa biintiqaalihi yacni binaqlihi min almakaani aladii ishtaraynaahu fiihi ilaa makaanin siwaahu qabla an nabiica fanuhuu wa umiruu an yanquluu albidaacata min almakaani aladii waqaca calayhi ashiraa ilaa makaanin aakhar qabla an nabiica faidaa naqalahu ilaa makaanin aakhar sawan kaana makaanan caaman aw makaanan khaasan يجوز إلى ذنبه بعض أهل العلم يقول هل هذه القضية مفهومة ومعقولة أو أنه مجرد أمر تعبدي بعضهم يقول هذا أمر تعبدي أنا أغلب ما يدرك فرق بين أن يجوز له أن يبيعه في هذا المكان ولا يبيعه في هذا المكان قالوا هذا أمر تعبدي وبعضهم يقول بلى فيه شيء مفهوم وهو kaana fi hada tawfiir alcamal فهذا البائع أتى بالبضاعة ووضعها هنا واشتراها هذا المشتري فلو باع المشتري في نفس المكان لفوت على آخرين فرص العمل لأنه قد يأتي شخص فيقول أنا أحمله لك إلى البيت أو إلى المكان أو إلى السوق ويأخذ منه مبلغا ويأتي آخر يقول أنا أساعد هذا riwaayati aakhar yaqul cindii daaba akriha lakum wa tanquluu biha ilaa makan mucayan wayaati akhar yaqul ana akmis min makan fayuxasil calaa hada mablaqan faqaaluu kaana fi hada tawfiira lilcamali washarci aw shaaricu yaltafitu ila mithli hadihi alqadaya وقال آخرون البضائع الكبار لو قيل laa yajuusu baycuhaa qabla alqabdi watarataba calaa dalika mashaqa shadiida jidda waaxid maala ishtaraa bimiat tan amr maala wa ataa biha ilaa almina wa wadacaha fii makan wa jaa aakhar faishtarahaa low qiila lithani laa tabic hada xataa taxwiihi ilaa makaanika latarataba calaa hada naqli mabaaliq baahida jidda faqaaluu idan yani alashyaa alkibaar alatii tukalifu fi naqli mabaaliq kabiira jiddan qad takunu hadihi ataklifa tusaawi ribax almaqnuun aw almarjuum hada yajuuzu liannahu tagayarat alaxwaal hada shay jadiid yaxtaaju ilaa fahm wa ijtihaad ayib qala maliku can naaficin ana xakiima bna xizaamin ibtaaca طacaaman xakiim ibnu xizaam ibnu akii khadiija binti khuweyli ishtaraa طacaaman amara bihi cumar bn khadaab linnaas cumar kaana yuwasic cala nnaasi uctiyaatihim acaama fakaana xakiimu radia allaahu canhu yashtarii hada acaam fabaaca xakiimun iطacaama qabla an yastawfiya falamaa ishtaraa xakiimun hada aطacaam aladi wazaca ala nnaasi min baabi alcataaya baacahu qabla an yastawfiya yani qabla an yaqbida fabalaga dalika cumara bna alkhadaab faraddahu calayh qaala hada albaycu gayru saxiix warudahu waqaal laa tabic طacaaman ibtactahu xataa tastawfiya waqaaluu hada ahar ataa bihi alimaam malik liyadulla cala istimraari alcamali biاlxadiidi اlmarfuuc wa ana maa afaadahu alxadiidu اlmarfuuc kaana macmuula bihi ladaa alkhulafaaء اraashidiin waminhum cumar qaala malik inahu balagahu أن سكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار السكوك الأوراق التي تكتب فيها عطايا الناس فإذا كتب مثلا في ورقة أن هذا يصرف له مئة كيس من القمح أو من البر أو مما أشبه ذلك هذا يسمى سك fakharajat sukuukun linnaas yani salamuu hadihi sukuuk alatii fiiha cطaayaahum fii zamani marwan bn اlxakam wa marwan kana amiira clى اlmadinati fi tilka alxaqbati min qibali amir اlmuminiin mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhum min طacaami اljaar وهذا الطعام كان من طعام الجار والجار هو مرفع السفن في المدينة يعني مرفع الsفن في بحر الأحمر من جهة المدينة كانت البضاء التي تأتي من الحبشة أو من مصر أو من وراء ذلك تنزل في هذا المرفع ويسمى هذا المكان الجار فكان هذا الطعام الميnاء miinaa almadiina haadihi qarya tuctabar miinaa almadiina min qibal albaxr اlaxmar ayb fatabaayaca annaasu tilka sukuuka baynahum qabla an yastawfuuha fakulu axad akhada nasiiba min hadihi sukuuk yabiicu nasiiba yabiicu sakan hada albayc lwal saxiix albayc lwal saxiix uma yaأtii shakص aakhar fayashtarii min albaa'ic bayca ثaaniya hada ladi la alأwal qabda hada الsak wa fiihi xaq lahu fabaacahu calى shaksi laa shaya yaأtii shakص ثaani fayashtarii min hada اlmushtari albayc الثanي غayr صaxiix لأna hada اlbaa'ic aladi ishtaraa alsaka ma اstalama bacdu albidaaca fakaأnahu baaca اlbidaacata qabla qabdiha faإida albaycu الثanي غayru صaxiix لأna fiihi bayca lilmabiici aw liطacaami qabla اlqabdi qaala fadakla zayd bnu haabiti warajulu min asxaabi rasuuli اllahi sala اllahu alay slam calaa marwan bni xakam faqaala atubixu atuxilu bayca ribaa ya marwan atuxilu bayca ribaa ya marwan qalu anta alamiir waanta ra'su nnaas wakaana yanbagii calayka an tataxafada min kuli mucaamalatin la tajuudu fi sharci faqaal acuudu billaahi wamaa dalik ana laa uxilu riba wa acuudu billahi min dalika lakin maa hada alamr aladi taquluun inahu riban faqaala hadihi sukuuku tabaayacaha annaas uma baacuuha qabla an yastawfuuha hadihi ay fakaana zaydan radi allahu canhu waman macahu yarayaani ana bayc almabiici qabla alqabdi ictabaruu baatila min baatila liannahum dakaruu lcila fi an hada baycu طacaamin qabla alqabdi qaala hadihi sukuuk tabaayacha annaas uma baacuuha qabla an yastawfuuha fabacثa marwaanu lxarasa arsala shurطa yatbacuunaha yani yatbacuuna asxaaba hadihi sukuuq alatii ishtaraahaa atujaar alaakharuun yantazicuunaha min aydi nnaas wayaruduunaha ila ahliha lianna albayca ahaani yuctabaru lagwan faalxarasu washuratu yantazicuuna hadihi alawraaq min almushtari ahaani wayusalimuunaha lilbaa'ic alawal ayb qaala maliku lahu balagahu ana rajula araada an yaqtaca طacaama min rajuli ila ajal hadi masala ukra balagahu ana rajula araada an yaqtaca طacaama an yashtariya طacaama min rajuli ila ajal hada dahaba ila suuq yuriidu an yashtariya طacaama ila ajal fadahaba ilaa shaksin faqaala ana uriidu طacaaman ashtariyahu biajal fadahaba bihi arajulu aladii yuriidu an yabiicahu aطacaama ila suuq hada aladii dahaba ilayhi akhada biyadihi waqaala tacaala nadhab ila suuq fadahaba bihi arajul aladii yuriidu an yabiicahu aطacaama ila suuq wa hada aladii yadhabu bihi wa yaakuduhu ila suuq yuriidu an yabiica calaa hada shaksi طacaama laysa biyadihi alآan laa ymlikuhu alآan fajacala yuriihi asubra fi suuq yaqul undur hadihi subra undur hadihi subra min أyiha tuxibu an abtaca laka min أyi hadihi subr tucjibuka wa ashtarii laka minha wa huwa yashtari wa yabiichu calayh yabxar hay oo an mucaamalaha maa yuhimuhu hal hiya saxiixa aw ayru saxiix yaquul min ayiha tuxibu an aqaaca laka faqaala almuktaa fahima almuktaa ana hada laa yamliku shayan alaan waanahu yadxaku calayhi wayabiicuhu min annaas wayabiicuhu calayhi yashtariihi min annaas wayabiicuhu calayhi faqaala almuktaa ana almushtari atabiicunii maa laysa cindak أنا كنت أظن أن عندك طعام أشتريه منك بأجل وأنت ما عندك الآن شيء أتبيعني ما ليس عندك فاختلف فأتى يا عبد الله بن عمر فذكر ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع يعني للمشتري لا تبتع منه ما ليس عنده لا تشتري على الهوى وقال للبائع لا تبيع ما ليس عنده فهذا الآثار يعني يدل على ما دلت عليه الأحاديث والآثار السابقة طيب قال مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع جميلا من عبد الله المؤذن وهو من اولاد سعد القرض من مؤذن المدينه يقول لسعيد بن المسيب اني رجل هذا جميل يقول اني رجل اقطاع من الارزاق التي تعطى الناس biljaari ma sha allah hadihi aljaar fiha طacam yaqul inii rajulu abtaacu yani ashtari min alarzaq alati tucطى annaas biljaari ma sha allah yani ajamic majmuucaat minha aطcima ayb walam yastalim bacd wainamaa yashtari asukuuk wayadaaha cinda walam yastalim hadihi alqadaa'ic aw alarzaq uma uriidu an abiica aطacaama almadmuuna calaya ila ajal uma uriidu an abiica aطacaama almadmuuna calaya hadihi yataxawaltu ila salam yaqul uriidu an abiica طacaama madmuuna calaya salafan ila ajal cindahu awraaq sukuur walam yastalim alarzaq wa huwa yuriidu an yabiica cala annaasi طacaama madmuuna calayhi salaman ila ajalin hada su'aal faqaala lahu saciid aturiidu an tuwafiyahum min tilka alarzaq alati ibtacta ana as'aluka hal fii niyatika anaka ida jaءa alajal cala hada aطacaam aladi bi'tahu ajalan hal tuwafiihim min tilka alaarsaaq alatii ishtaraytahaa qaala nacam fanahaahu can nahaahu can dalik wa suuratuhaa ana hada arajula ishtaraa alsuquuka waalarsaaq alatii biljaa walam yastalimha bacd wa jaa'ahu unaasun aakharuun wa qaaluu nuriidu an nashtariya minka طacaaman biajal ta'tii lanaa maala miat kiis bacda shahrin wanaxnu nucطiika alfuluus alaan fayatimu lbaycu wahada arajul yuriid anahu ida istalama طacaama aljaar an yuwafiya haؤulaa'i min dalik fasa'alahu saciidun hal fii niyatika anta an tuwafiya lihaؤulaa'i min dalika طacaam liannahu yajuuzu an yuwafiya lahu min طacaamin aakhar min طacaamin cindah yumkin aw min طacaamin fii masracati laakina saciid yasأal yaquul hal fii niyatika wa fii cazmika anaka tuwafi lihaaulaa'i min dalika طacaam qaala nacam qaala la qaala abu cumar hada cindii waracun saadiq hada cindii waracun saadiq liannahu kariha lahu maa admara wa nawaa min an yuctiyahu min alطacaami aladii ishtaraa qabla alistiifaa'i khashyata an yaqaca fii bayci aطacaami qabla an yustawfaa xataa laa yaqaca fii bayci aطacaami qabla an yustawfaa qaala lahu hal tuؤaddii min dalika aطacaam qaala naam la la lakin ida kunta tuwafii min طacaami aakhar hada laa shaya fiih hada inamaa huwa asalaam taqadamat alfuluus wataakhara alacima hada laa shay ayb qala maliku alamru mujtamcu calayhi cindana aladi la اkhtilaafa fiih anahu man ishtaraa طacaaman buran wاlburu huwa alqamtu wاnnaasu cindana yaquluuna alyowm albura wayacnuuna daqiiq walaysa hada fi lugati اlcarabiyati alburu bimacnaa daqiiq la alburu huwa alqamfu buran aw shaciiran aw sultan aw duratan aw duknan aw shayئan min alxubuubi alqitniyati aw shayئan mima yushbihu alqitniyata mima tajibu fiihi zakaatu aw shayئan min aludumi kulliha jamcu idaa azayd wاsamni wاlcasal wاlkhal wاljubn wاllaban wاshayraqi والشيرق ويقال الشيرج وهو الدهن السمسم wma ashbaha dalika min aludumi faina almubtaaca yani almushtariya laa yabiicu shayئa min dalika xataa yaqbidahu wayastawfiya hada huwa sharxu qowlihi raximah llah qowl imaam malik qad sharacahu binafsihi bs yani kan fima sabaqa adafna ila anahu yuqayid hada bima biica kaylan aw wasnan walaa yadkulu fiihi maa biica juzaatan hada wabilah towfiiq sal allah sala